iyo walkhaamiliina qolyaha qarsoon oon aadka loo aqoonin qolyaha iyaga fadliga ay leeyihiin ayuu u baab yahay baabkan weeyaan muminiinta waa anwaac muslimiinta waa noocyo kala duwan dad ducafo oo tabar daran iyo dad awood lah ayaa muxuu ay kala qaybsamaan marka dadka tabarta daran ama jir ahaan tabar darnaadeena ama dhaqaalahana u tabardarnaadee oo fuqara ahaadeena iyo dadka muxuu ahaa magac ahaan u qarsoon ayna aad kula aqoonin oo laakiin ahlu iimaanka ah ahlu iimaanka runta ah kuwa iyaga fadliga ay leeyihiin ayuu nabigeenna sala allahu aleh ali wasalam noo sheegaya insha allahu tacaala sheekhan u baabaystay caleyh raxmat ullah qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi wasbir ku xabis oo muxuu ahay ku sabarsii ama ku sabar nafsaka naftaada ku xabis maca aladiina kuwii macooda yadcuuna tuugayaan oo caabudayaan rabbahum rabbigooda caabudayaan bilkhadaati aroortii iyo walcashii galabtii yuriiduuna iyagoo doonayaan wajhahu ilaahay wejigii subxaanahu wa tacaala walaa tacdu ha tallaaminin caynaaka labadaada indhood canhum ayaga ha tillaaminin oo cid kale ha u aqaltaagin weeyaan xadiidka laba boqol iyo labaiy kontonaad can caaritata ibni wahbin xaaritata ibni wahbin radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi xaaria samictu waxaan ka maqlay rasuul allah rasuulka alla sala allahu calayh waali wasalam yaquulu rasuulkeennoo lah alaa ukhbirukum ma idiin sheegaa biahli ljannati ahlu janna ma idiin sheegaa waa kullu daciifin qof kasta oo muxuuah tabar daran mutadacafin waxa weye la tabardaraysto oo la xaqiro oo la yaso weyaan dadka ay mxuu ahay lidanaan ay mxuuaha ula dhaqmaan low aqsama hadduu ku dhaaran lahaa cala allaha la weyne la abarahu ilaahay baa u baarinimo fali lahay weyaan waxaa weeyaan waa qof tabardaran amaba dhaqaale ahaan ama jir ahaan ama carab ahaan ama muuqaal ahaan u tabardaran qofka asagahana waxaa weyaan tabadarida waxaa dheeri la siiya dadkan waxay u arkaan waxaan qiimo badan aan lahayn maca daalika ilaahay hadduu ku dhaarta subxaanahu wa tacala wuu yidha ilaahayo wallaahi baan magacaadan ku dhaartay arinta waad samayn samayne ood ii samayne ilaahay baa u baarinimo fala subxaana wa tacaala wanaagga qofkaas uu qaba iyo ah, dhawaashadu rabbi u dhowya dadkii subxaana wa tacaala qofka asaga waxaa weeyaan nabigan wuxuu ku tilmaamay kulu aciifin sal اllahu alيه ali waslm kulu aciifin mutadacafin low aqsama cala allahi la abara waa ahlu janna marka qofka isaga kadibna nabigeen wuxuu yidhi alaa ahbirukum ma idiin sheegaa biahli naarina ahlu naarka ma idiin sheegaa kullu u inkaaran oo dhib badan adayg badan weeyaan qofka adag dabciga adag dhaqanka adag tacaamulka adag kaasaa cutulliga la yidhaha weeyaan kullu cutullin nin oo adayg badan oo abci adag oo dhaqan adag jawaadin aruuriya diida jawaadin aruuriya maalka aruuriya kadibna maalkiina manciyo aruuriya diida mustakbirin santaag badan oo muxuu ah isla weyn qofka asagan waa ahlu naar uu nabig yihi sal muttafaqun caleyh ciyadan billah alcutullu cutulliga waxaa weeyaan alhaliidu kan adag aljaafi ee weliba kakan weeyaan waljawaadu jawaadkana bifatxi ljiimi jiimta oo muxuu ah la kordhabay watashdiidi waawda oo muxuuha ah la shido wbida mucjama da la dhibciyey wa huwa aljamuucu lmanuucu waa qofka jamciya xoolaha kadibna diida weyaan nacam waxba ka bixinin waqiila waxaa lihi aldahmu lmukhtaalu fii mashyihi waa qofka aadka u weyn oo mxuuah buuran oo xooga badan kadibna markuu socdana si mxuuah xaraga kibir ah u socdo weyaan oo gacanta tuuro oo saa yeelo oo kibira laga dareemo qofka asaga ayaa la yidhaahdaa jawaadka ayuu mxuuaha sheekha ku fasiraya saan lagu fasiray waqiila waxaa la yidhi alqasiir albatiin qof gaaban oo aad u calool eh, kasta oo mxuu ahay batiina ah, oo gaaban manaaro geli misu ahlunaar macnahaas macno saxa maahan u marayna walcilm cind allahi wajal hadduu ku darsada eh, arrinta ayada dee sifaat ahli naar laakiin qofka hadduu intuu cunto ilaahay iska cuna amaba dadku kala buuro ogyihin waa qof baa laga biyo madow hadduu caba iska burani oona gaabin oo dhashay haddii marka noocaasoo dhan ahlinaar waa la yidhahdo de halis waa sooma waa khatar marka baabka isaga waxa wey waa dib baa looga noqoni xadiidka laba boqol iyo saddex iyo kontonaad وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال وxuu yidhi mara rajulu nin baa soo maray cala النبي nabiguu soo maray sal اllahu عليه alي wsلم faqaala nabigan wuxuu yidhi rajulin nin oo cindahu agtiisa jaalisun fadhiyo mara waxaa soo maray rajulu nin baa soo maray cala النabi nabiguu soo maray salى اllahu عليه alي wsلم faqaala wuxuu yidhi lirajulin ninoo jaalisin fadhiyo cindahu agtiisa fadhiyo nin agtiisa fadhiyo cindahu jaalis agtiisa fadhiyo ayaa wuxuu ku yidhi maa ra'yuka sideed u aragtaa oo ra'yigaada muxuu yahay fii haada ninkan socdo aqoontaadu leedahay qiimaha uu leeyahay siduu yahay ra'yigaada muxuu yahay faqala wuxuu yidhi ya rasuul allahi haada kanayto rajulun waa nin nacam qaala wuxuu yidhi rajulun waa nin min ashraafi innaasi dadka haada kanayt wallaahi baan ku dhaartay xariyun waxaa xaqiiqa ah in khaaba hadduu doono oo islaan uu haweenay u doonto an yunkaxa in lagu nikaxayo la siiyo wain shafaca hadduu ergeeyana an yushafac in laga erga qaado weyaan oo ergadiisii iyo wuxuu rabay u hela weeyaan waa nin qiimo badan oo macno lah oo la yaqaan haddii aad cid waxu doontana ciddii mxuah guurkii waa ka qaadana ergadii uu ku guulaysanaya ninkii saxaabigaah radia allahu taala anhu arda fasakata rasuula rasuulka lagu iska aamusay uma intaa kadib mara waxaa soo maray rajulu nin aakhara kale ayaa soo maray faqaala lahu rasulla rsulka wuxuu yidhi sala allahu aleh ali wasalam maa ra'yuka fii kan sideedu aragtaa isaga faqala wuxuu ya rasuul lahi kan rajulu waa ninoo min fuqaraa'i lmuslimiina muslimiinta kuwooda fuqarada ka mid ah weeyaan hada kanayt xariyun waxaa in khataba hadduu islaan doonta an laa yunkaxa inaan loogu nikaaxinin oo loo guurinin wain shafaca hadduu mxuu aha ergeeyeen an laa yushafac inaan shafeeca laga aqbalin oon ergadii laga yeelin ayaa xaqiiqa ah weeya waa nin noocaas u iska tabardarno macno badan adagtagtooda ka lahayn wain qaala hadduu war sheegana wain qaala hadduu war sheegana an laa yusmac inaan liqowlihi warkiisa aanan la dhegaysanin intaba suura mxuu aha xaqiiqa taasa ah weeyaan oo maalka xaba oo fuqara almuslimiin ka mid a ah ood leedahay haddii aad guur dalbana looma guurinaayo haddii aad ergeyn erge lagama aqbalaayo haddii aad waxa weeyaan hadlana hadalkiisa qiimo looma yeela aad leedahay haadaa kanaytu ayaa khayrun ka khayr badan min mil'i ardi arlada muggeed arladoo buuxda oo mila haada kanoo kala ah kii aad arkaysiyo socday kaas isaga ah oo arlada muggeeda waxaa ka qiimo badan kan weeyaan iimaan alla ku xirnaan ahlu jannanimo kan kalena dee nin muxuu ahaa santaag iyo kibir iyo koley waxaa laga yaaba nabigeena sal allahu alay ali wasalam inuu wax badan muxuua ka ogaa kadalika faqriga iyo dhibaatada qofka muminka uu qaba hadduu ku sabra eh, in fadligiis uusan yarayn ayaa xadiidka laga qaadanaya weyaan nacam qowluhu xariyin uu yidhi huwa bifatxi lhaa axad oo la kordhabo wa kasri ra'irad oo la hoos dhiga wa tashdiidilya-yaad oo la shido ay xaqiiqan weyaan waa xaqiiqa wa qowluhu shafaca bifatxi lfaai faad oo la kordhabo shaafaca la yihahdo weyaan xadiidka laba boqol iyo afar kontonaad wacan abi saciidin khudri radi allahu canhu an nebi sal lla slm qaal nabigan wuxuu yidhi ixtajat waxaa murmay oo dooday aljannatu janna iyo wanaaru baa doodeen fa qaalat annaaru naartu waxay tidhi fiya waxaa igu sugan aljabaaruuna kuwa awoodda badan oona dulmiilayaasha ah aljabbaar waa qofka awoodda badan oona dulminaha ah iyo walmutakabiruuna kuwa isweynaysiiya muxuuha ah, igu sugan weeyaan ani kuwaas baa i geli wa qaalat iljannatu jannana waxay tidhi fiya ani waxaa igu iyagoo masaakiinmkooda masaakiinta ah ayaa waxaa gala weyaan oo aniga kuwaas ayaan hoy u ahay faqada allaahu ilaahay baa kala xukumay baynahuma dhexdooda muxuu dhahay rabbigan subxaana wa tacala inaki adiga aljannatu jannay raxmatii raxmadayda ayaa tahay inaka adiga aljannatu jannoy ama janna ama jannoy raxmatii raxmadayda ayaa tahay arxamu waan u biki adig waxaan kugu naxariisanaa man ashaa qofkaan doonaan ugu naxariisanaa weeyaan wa inaka adigana annaaru naari cadaabi cadaabkayda ayaa tahay cuquubadaydii ucadib waxaan ku cadaaba biki adiga man ashaa qofkaan doono walikilaykumaa labadiinan waxaad igu leedihiin calaya dushaydo miluha inaan buuxiye rawaahu muslim xadiidkana muslim ayaa wariyey marka ahlu jannada dadka galaan waad ujeedaan dadka naarta galaan waad aragtaan way ciyaadan bilah xadiidka laba boqol konton iyo shanaad wacan abi hurayrata radi allahu canhu can rasuli lah rsulka sal allahu aleh ali wasalam qaala nabigan wuxuu yidhi inahu shanigi layaati waxaa imaan doona arajul nin baa imaan doona alcaiimu aad u weyn ayaa imaan doona yowma alqiyaamati maalinta qiyaama laa yazinu uma dhigmo oo uma miisaanmo cinda allahi alla agtiis janaaxa bacuudatin kanica garabkeed uma dhigmo weyaan miisaankiisa buuridiisa adduunkan uu ku buurnaa iyo xoogiisa iyo maadaama iimaan iyo alla kabaqid iyo khayr uusan wadanin waxaa weye janaaxa bacuuda waa ka khafiifsan yahi muttafaqun calayh wa canhu abu hurayra waxaa laga wari radi allahu canhu ana imra'atan haweenay kaanat waxay taqum mid xaaqdo almasjida masjidka ay xaaqi jirtay aw shaaban wiil fafaqadahaa wiil baa xaaqi jira ama haweenay waa shaku min araawi fafaqadahaa nabigu wuu waay sal allahu aleh ali wasalam aw faqadahu ama wiilka ayuu waayey rasulu lah sal alla slam fasa'ala canhaa haweenayda ayad ahayd oo madoobayd oo xaaqi jirtay masjidka ayuu nabiga weydiiyey xaggee aaduu yidhi aw canhu ama wiilkii ayuu nabiga weydiiyey wuxuu yidhi wiilka xagguu aaday fa qaala waxay dhahen maata aadantumuni mid isoo ogeysiy oo ii sheegay maxaad u noqon weydeen intaad waan ku habbooneed inaad iso ogeysaan weeyaan fa kaannahumaaba iyagoo saharuu yaraystay amrahaa qoftaas gabadha amarkeeda ow amrahu wiilkaas amarkiisa waa iska yaraystaan markuu geeriyada waa qaadeen hor ay ka dugeen macno wey inuusan agtooda ka lahayn oo muxuu aha iska yaraystaan nabiga wax looga yeera maystahiloo kale saasay u yaraysteen laga yaabaa weyaan fa qaala wuxuu yidhi nabigeena sal allah alay slm dulluunii itusiya qabrigiisa itusiya fadaluuhu way tusiyeen fasalla caleyh nabigu ku tukaday sal allahu aleh ali waslem uma qaala wuxuu yidhi ina haadihi alqubuur qubuurtaan oo tanna mamlu'atun waxaa laga buuxiyey oo ka buuxa dulmatan mugdi ayaa laga buuxi weyaan oo ka buuxda calaa ahliha ahalkeeda ayay mugdi ku tahay weyaan oo mugdi ahalkeeda mxuu ahaa mugdi ayaa laga buuxiyey wa ina allaha laweyne tacala kora yunawiruha wuu nuurinaya lahum ayaga bisalaati salaadayda aan ku tukaday calayhim dushooda aan ku tukaday darteed ayaad rabbi u nuurin ama gabadhaas wiilkaas ama gabadhaas ay saxaabadii xataa yaraystaan mxuu ahay qabri habeenima weliba dugan riwaayad qaar sheegayaan intuu aaday ayuu mxu meeshuu ku tagay halkaasuu ku tukaday qiimaha ay masaakiinta iyo ay nabiga agtiis ka lahay inay kutusinaysaa sal allahu aleh ali nabiga qowlku uu yidhi taqumu bifatxi taai taada oo mxuu ah la kordhoba wa dami alqaafi qaafta oo logada ay taknusu ay xaaqaysa weeyaan wlqumaamatu alkunaasatu waa wasakda weeyaan aadantumuuni bimadi hamza hamzada oo lamada aadantumuunii ay aclamtumuunii maxaad i ogeysiin weydeen laba boqol iyo toddoby kontonaad wacanhu waxaa lagu wari abu hurayra radi allahu canhu qala wuxu abu hurayra qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sala allahu aleh ali waslem ruba badana ay ashcaa mid muxuu ahaay basaasan aqbara boorowsan oo muxuu yar xaragaysnayn madfuucin laga reebaa bilabwaabi albaabaha laga reebo oo la yidha war adiga low aqsama hadduu ku dhaaran lahay allah alla weynan la abarahu wuu baarnima badana weeyaan qof muxuu ahaa dhar liidan rafaadsan ay ka muuqato muxuu aha rafaad iyo gaaji iyo busaarad ay ka muuqata oo alla markii albaab uu yimaada albaabka laga y gadaal u fadhiisa la yidhaha adiga dhanka balbanaanka joog la yidhaha badana uu yidhi nabiga sal allah alay waslem maca ku dhaartana rabbiyow saasaad ii samaynaysaa uu ku dhaartana uu ilahay subxana wa tacala u baarnima falha nacam badan yahay wey saasuu nabiga yihi sal allah xadiidka laba boqol iyo sideedii kontonaad wa can usaamata radi allahu canhu can nabi nebigu wuxuu ka wariyay sala allahu aleh ali wasalam qaala nabigan wuxuu yidhi qumtu waxaan istaagay calaa baabi ljannati albaabka jannada man daalaha dadka galay faidaa goortaas caammatu man dakhalaha dadka galay inta u badan almasaakiina weyaan faidaa caammatu man dakhalaha dadka galay intooda badan almasaakiinu masaakiin weeyaan wa asxaabu ljaddi dadkii dhaqaalaha badan lahaa hodannimada lahaana maxbuusuuna lagu cilina way xabisan yihiin oo jannadii waa laga xabis waa laga celinaya weyaan hayra ana asxaaba annaar laakiin ana asxaaba annaar laakiin dadka ahlu naarka ah qad umira bihim waa la amray ila naari naarta ayaa loo amray inay naarta galaan wa qumtu waan istaagay calaa baabi naari naarta albaabkeeda ayaan istaagu nabiga le sal allahu aleh ali wasalam faida man dakhala dadka gala dadka ugu badan waaba iyadooy tahay annisaau naagaha ay muttafaqun calayh marka dadka ahlujadiga ahaa oo dhaqaalaha ilahay usi subxana watacaala way ka dambaynayaan ayagoo ahlu janna ah dadkii fuqarada iyo masaakinta ay ka dambayn doonaan an oo sano weeyaan an oo sano allahu mustacaan waljadu bifat jimi jiimta mxu la kordhaba alxadu walghina weeyaan waa dheef iyo mxuu ahayd eh, hodannimo wa qowluhu maxbuusuuna ay lam yudan lahum looma idmin bacdu fii duuuli janati jannada inay galaan ayagoo ahlu janna aho waxaa weeyaan la siiyey inay ahlu haddana waxa weyaan fuqaradii ayaa laga hormarinaya xadiidka aad وcan abi hurayrata radi allahu tacala canhu arda can nebi wuxuu ka wariy sal allahu alيه ali waslm qaala inuu yidhi lam yatakalam muusan hadlin fi lmahdi dhabta iyo yar oo wakhtiga hadalka aanan gaarin ilaa alaaatun mooyane ciisa bnu maryam nabi ciise calayhi salaam oo ina maryama ahaa iyo wa saaxibu ninka jurayj la ydhaha iyo wiil soo noo doona saddexdaa weeyaan waa ciise bnu maryam iyo wiilka mxuah jurayj saaxiibkii ah oo qisadiisa ay noo imaan doonta iyo wiil kale hooyo ay xambaarsaneyd saddexdaas unbaa muxuu ah, iyagoo dhaba kudhabta ku hadlay weyaan wuxuu kala jeedaa marka nabigeena sal allahu alay ali wasalam reer bani israa'iil kala jeedaa weyaan lam yatakalm fi mahdi dhabtaku muusan hadlin ilaa alaaatun ciisa maryama iyo wa saaxibu jurayn jurayj saaxibkii wa kaana jurayjun wuxuu ay rajula nin buu jurayj caabidan caabid ah cibaadaysto fatakhada sawmacatan buul buul muxuu ahaa samaystay guri yaroo mxua suufiyada ay samaystaanoo oy mxua ku cibaadaystaan weyaan oo dhoobo ka samaysan eh, inta badan ay ku khalwayaan dadka ay kaga gooni noqdaan eh, weyaan waa taqaanaan fila magaciis mawlac mawlaca waxaa weyaan moogtahay waa meel oo ummaddan ay ku wada tukato magac kale ku sheega raggii aawey soo xadarayn jiri ha sheekh bulsuufiyad anaa idin weydiinaya igu soo celinaysaa ninka suufiga ah oo cibaadada badan intuu baxa kadib magaalada intu kaga baxa meel duur aad taga guri yar aad samaysta gurigaad ku cibaadaysta marka saas miya mawlac soo ummadda kuma tukata ataa hataa hoteeladan hoteeladan dushooda meelaha ku taalla soo mawlac maana iyagaba yaa sheekh min khalwaad miya min khalwaad magaca fiican waa kaas min khalwaadkaas u dhaweey marka nacam bulsuufi dhah ama min khalwaad waxa dhahdaba dhah laakiin mawlac waa kuwan xataa hoteellada dusha ka saaran sheekh waa mawlac waa waa mawlac maadaama aan salawaadka dhan lagu wada tukanaynin waa mawlac musalla la yihahda af carabigana musalla masjid lama dhah muxuu ahay maadaama aan salawaadka dhan lagu wada ogaynin waa musalla culamada taxiyatalmasjid maku waajibaysaa qofka mxuuaha eh, tushrac oo qasab mata qofka inuu mxuu ahaa ilan taxiyatalmasjidka baabkeeda waa taqaanaan ma waajiba ma sunnaha waa baab kale dheer nacam fatakada wuxuu sameeyey min khalweed ama bulsuufiyad midaa tiradaba samaystay weyaan fatakhada sawmacatan ayuu samaystay fa kaana fiiha uu faatatu ummu hooyadiisa u timid marka wa huwa yusalii isagoo tukana faqaalat waxay tihi yaa jurayj jurayjow faqala wuxuu yaa rabbi rabbiyow ummii wa salaatii hooyaday ii salaadayda ii kulmay salaadna waan ku jira hooyan waa i yeeraysaa keen yeela warkooda aan muxuu ahay keen aeeca ma salaadiiaan sii wataa mise hooyan warkeeda dhegaystaa nacam fa aqbala calaa salaati sii watay weyaan salaadiisu watay fansarafat way ka jeesatay o ay ka noqotay weyaan falama kaana markuu ahaada min alhadi berri atat wa u timid wa huwa yusalii isagoo tukana faqaalat waxay tihi yaa juray jurayjow faqaala wuxuu yidhi ay rabbi rabbiyow ummii wa salaatii hooyada io salaaday keen muxuu ahaa warkeedmuxuu aan yeela ma salaadan sii wata mise hoyan warkeeda dhegaysta oon ajiiba faaqbal calaa salaatii salaadu iska sii watay weyaan falama kaana markaa min alhadi atat wa u timid wahuwa yusalii isagoo tukana faqaalat faaqbala calaa salaati salaad sii watay faqaalat waxay tihi marka saddexaad allaahuma allahw laa tumitu jurayj ha dilin xataa yandura ilaa uu ka fiiriya ilaa wujuuhi lmuumisaat naagaha dhilooyinka wejigooda ilaa aad ka fiiriyo rabbiw ha dilin weyaan kaga dhac maan ka fiiriyo ay tiri weyaan haddii waa fatadakara banuu israa'iil reer banuu israiil baa isu sheegay jurayjan jurayd ba isu sheegeen iwa cibaadatahu cibaadadiisa wa kaanat waxayd imra'atun haweeney baqiyun dhilla ah oo yutamaalu biha laga mxuu ahaa shidaal qaato amaba laga tusaale qaato yutamaalu biha laga tusaale qaato markii qurax in la sheega la raba heblaayo say ka tahay heblaayo kale miya saas waa laga mxuuaha laga tusaale qaadan jir weyaan imra'atun haweeney baqiyun lilah oo yutamaalu bixusnaha wanaaggeeda laga tusaale qaato weyaan fa qaalat waxay tidhi in shitum haddii aad doontaan la aftinannahu waan fidnayni oon fidnayni weyaan oo balanku dhex ridi fatacaradat lahu ay isu bandhigtay weyaan oo mxuu usoo banbaxday falam yaltafit ilaaha muusan milacsanin fa atat raaciyan mid alijir ay u timid oo kaana ahaa yawi mid u dunma oo is hergela ilaa sawmacatihi buulkaas yar hergeli jiray agtiis halkaas duhurkii iyo wakhtiyadaas jiray oo halka mxua ah, ku yarnasan jiray ayay isu bandhigtay weyaan nacam fa amkanatu min nafsiha nafteeda ayay makanisay oo u dhiibtay weyaan fawaqaca calayha waa ku dhacay marka xumaan ayuu ku sameeyey faxamalat kadibna waa urowday falamaa walad markay dhashay qaalat waxay tihi huwa min jurayj huwa anugan min jurayj jurayj buu ka jurayj baa iga dhalay faatow waa u yimaadeen jurayd fastanzaluu way soo dejiyeen oo gurigiisii meeshay ka soo dejiyeen ay ka xoog kaga soo saareen wa hadamuu waxay burburiyeen sawmacatahu buulkiisii yaraa oo ay ka dumiyeen weeyaan wajacaluu waxay gudagaleen yadribuunahu inay garaacaan faqala wuxuu yidhi shaanakum war maxaa dhacay say waxayn ka noqdeen qaaluu waxay yidhahdeen zanayta waad ka bi hadihi albaqyi dhiladan qurunka aad ka fa waladat minka adi xaggaada canugaan kaa dhashay weyaan qala wuxuu ayna sabii canuga canugay kaa dhashay weyaan canugaad ka dhashay cafwan qal wuxuu yidhi ina sabii canuga aawi fa jaauu bihi way la imaadeen faqala wuxuu yidhi dacuunii iga taga o idhaafa xataa usaliya inaad ilaa aan fa sallaa waa tukaday falama insarafa markuu ahay gidoomay ood salaaddii dhammey ata sabii canug u yimid duray ood farta muxuaha saa ugu duray fii batnihi calooshiisaa ugu duray wa qaala wuxuu yidhi yaa ghulaamu man abuuka aabbaha waa kee qaal wuxuu yidhi fulaanun fulaanun arraaci hebel ee arjirka ahaa faaqbaluu waxay soo qaabileen calaa jurayjin jurayj bay soo qaabileen yuqabiluuna ayagoo dhunkanayaan wayatamasaxuuna bi isku tirtirayaan weyaan wa qaaluu waxay idhaheen nabnii laka waan kuu dhisaynaa sawmacataka buulkaaga waxaan kaaga dhisaynaa min dahabin dahab baan kaaga dhisaynaa ee raalli ah weyaan qaala wuxuu maya aciiduuha ku celiya min tiinin muxuu dhooba sidii ay dhoobannimada iigu soo celiyey kamaa kaanat siday ahayd weyaan fa facaluu way sameeyeen kaas marka ninka labaad ku dhammaaday canugaana saasuu ku hadlay oo dulmiga junaj lagu haystay oo dhibaatada looga geysan lahaa ayuu rabbi ku badbaaday subxaana wa tacaala dhibkan waxaad ugu imaaday jahliga oo aqoonla'aanta dhibka ay u keenteen ka arka haddii salaad uu ku jiro sunna in hooyada waajibana maxay ahayd waa waajib marka sunna iyo waajib haddii iltizaaxam sameynaya la hormarinayaa waajib aa hormarin wa caleyhi cilmilaantaas halkaas ay ka riday cilmilaantaas halkaas ay ka riday weyaan caabidka kun caabid ah hal caalim ahoo halkaas caalimka caamilka ayaa ka qiimo badan kun caabid ahoo jaahiliin weyaan xaqiiqada noocaas waa shaydaanka lidaalika kunkaas caabidka ah oonan cilmiga lahayn ilahay buu iskaga dhigi karaa durub wuxuu dhihi karaa intuu yimaado marka cibaadada intuu macaanay u macaanay u macaanay kadib u yidhahdo salaaddii baa lagaa dulqaaday janna kugu bishaaray ani rabbigaa wuu iska rumaynaya cibaado aan cilmi lahayn dhibkeeda ay laakiin caalimka si kastood ugu imaada ma awoodi karo ma awoodi karo dhanka asaga inuu yidhahdo ilahay baan ku aha suuragal maaha nam wma kaana libashari an yukalimahu اllahu ila waxyan ow min waraءi xijaabi aw yursila rasuula fayuuxya biidnihi maa yasha ayaddaasu mxu ku dhegan yahy caalimka halkaas haysta kan mxuua saddexaad oo mxuuaha canugiisa qofka saddexaad oo canuga saddexaad oo ku hadlay isagoo dhabta ku jira waxa uu ahaa wabayna waqti sabiyun canug yar yardacu wuu nuugaa min ummi hooyadiisu naaskeeda nuugaa famara rajulin baa soo maray raakibun wax saaran calaa daabatin raakibun saaran calaa daabatin daabad saaran faras iyo wixii la midka weeyaan faarihatin aad muxuua u qurux badan oo aad u habaysan iyo washaaratin xasanatin iyo dhar iyo labis aad u qurux badan weeyaan oo wanaag badan faqaalat waxay tii ummu hooyadiis allahuma alla ijcal ka yeel ibnii wiilkayga haada kan mila haada kanoo kale iga yeel weyaan naaska ayuu canuga ka fuqay wa aqbala wuxuu u jeestay ilayhi ninkii ay mxuua hawadiis ay ka hadlaysay ayuu u jeestay fa nadara ilayhi damooday ama waa fiiriyey fa qaal wuxuu yidhi allahuma alahyu laa tajcalnii milahu isagoo kale rabbi hayga yeelin saasuu yidhi weyaan uma aqbala kadibna waa soo qaabilay calaa hadyihi naaskiisa ayuu mxua soo qaabilay fajcala wuxuu godaga yardac inuu nuuga naasku iska nuugay fakaanii raawigu wuxuu marka fakaanii waaba anoo anduruu fiirina ilaa rasuli rasulka al sal allahu alay ali wasalam wa huwa isagana yaxkii isagoo mxuu tilmaama irtidaacahu nuugmada uu nuugaya canuga biasbuucihi fartiisa ku tilmaama asabaabata muxuu ahaa fartan marustada ah fii fiihi afkiisa intuu nabiga saa u geli sal allahu alay ali wasalam kadibna nuugaa weyaan waa saas canuga si uu nuugaya ayuu nabiga calayhi sala slam ishaaray weyaan sala allahu alay ali wasalam ayaa kaanii andur anoo ujeeda uu leeyahay nabigana calayi slat slam wuxuu samayn jiray markuu wax ishaara ama wax markuu tilmaama waxaa weeyaan ishaaraad ayuu samayn jiray lidalika ishaaraadka xitaa waad aragteen xadiidkii ka sheekaynay hada alinsaan hada amaluhu waa noo iman insha allah tacala hada ajaluhu misaa soo naam ayib waa nabiga wuu tilmaamay alayhi salaatu salaam fajacala wuxuu gudagelaya musa inuu iska nuugo weyaan qaala wuxuu yidhi wamaruu waxay soo mariyeen soo mariyeen bijaariyatin gabar wahum ayagan yadribuuna ay garaacayaan wayaquuluun waxay leeyihiin zanayti waad zinaysatay saraqti waad xadday weyan tuugaa tahay dhilaa tahay saasay leeyihiin wahiya idan taquul waxay leedahay xasbiya allah wanicma alwakiil xasbii kaafigayga allahu alla weyne wanicma waxaa nicmo lahaaday alwakiilu wakiilnimana iyo muxuu ahay ku filnaashana huwa allah ayaa wakiil lahaaday weyaan igu filan weyaan faqaalat waxay tihi ummu hooyadiis allahuma alla laa tajcal ka ibni wiilkayga milaha iyadoo kale ka dhigin fataraka aradaaca nuugmadii ayaa cunug ka tagay wanadar ilaahay wuu damooday wuu fiiriyey faqal wuxu yidhi allahuma allayu ijcalnii milaha iyadoo kale iga yeel saasuu yidhi ninkii weyaan wiilkii fa hunaalika halkaas ayay taraajaca alxadiia warkaa isku celceliyeen marka wiilkii hooyadii faqaalat waxay tihi mara rajul nin baa soo maray xasan lhay hayadiisa ay wanaagsantahy iyo muuqaalkiisa faqultu waxaan idhi allaahuma alla ijcalka yeel ibnii wiilkayga milahu isagoo kale faqultu waxaa tidhi allahuma laa tajcalnii milahu isagoo kale iga yeelin rabbiyow wamaru waxay soo mariyeen oy la imaadeen oy mxu meesha soo mariyeen bi hadi lama addoontaan oo tan ah wahum ayagan yadribuuna ay garaacayaan yaquuluna ay leeyihin zanaytii waad zanaysi tariqtu waad xaday dhilla tuugaad noqotay ay leeyihiin faqultu waxaan idhi allaahuma alla laa tajcal haka yeelin ibnii wiilkayga milahaa ayadoo kale faqultu waxaa tidhi allaahuma wiilki ninka qiimaha badan oo wanaaga badanna waa diid inaad mxua sidiisoo kale noqoto haweenaydan khariban oo dhilada oo tuugada ahna inaad mxuu ahaa inaad noqoto waa damaca waad mxu waa dilahad ka barid saddex wada qaal wuxuu yidhi ina kaasaytu arajul ina dalika kaasaytu arajul ninka arrajula ninka kaana wuxuu ahaa jabbaaran mid awood badan oona dulmilaah awood badan oona dulmila ah ayuu ahaa faqultu waxaan ihi la laa tajcalnii milahu isagoo kale iga yeelin awood badan oona dulmilaha ah iga dhigin waina hadihi tana yaquuluun waxay leeyihin laha iyada zanayti walam tazni ma ay zinaysan wasaraqat zanat zanat zanayti wala zanat zanayti waad zinaysat walam tazni ma ay zinaysan wasaraqti waad xaday walam tasriq mayna xadin faqultu waxaan idhi allahuma allahu ijcalnii midlahaa qof muxuu ahayn la dulmiya oo la naba iga yeel oonan waxaa weya wax ayagan aanan ahayn saas ayuu leeyahay wiilkaas nabigeena sal alla alay slm saddexdaas qof ayaa reer bani israiil ayagoo dhabta ku jiran oo weli aanan mxuu ahaa aan wakhtigii xilliga hadalka aan gaarin hadlay weyaan muttafaqun calayh wlmumisaatu mumisaat bidami lmiimi miimta oo la godo aluulaa ee hore muu la yidhaahdo waiskaan waawowda oo la reeba iwa kasi lmiimi athaniya miimta labaad mumi la yidhahdo mumi athaniya wabisiin lmuhmala siinta la dhibictaray wahuna azawaani waa dhilooyinka weeyaan wlmuumisatu muumisadan azaaniyatu waa zaaniyadda ciyaada bilah waqowluhu daabatan faarihatan bilfaai faada oo muxuu ahaa la ahriyo ay xaadiqatan nafiisatan qiimo badan oo wanaag badan weeyaan ashaaratu shaaradana waxaa weeyaan bishiini almucjama shiin la dhibceeyey wa takfiifi raad oo muxuu la fuudayo wa hiya aljamaalu waa quruxda aldaahira ee bannaanka yeela fi lhay-ati xagga muuqaalka iwalmalbasi xagga lebiska ayaa shaaro la yihahda wey waa qof isku toosan wamacnaa taraajaca alxadiid ay xadaat asabiya canugii ay u sheekaysay baab yahay mulaaafat yatiimi canuga mxuu aha agoonka ah oo loo dhimriyo iwalbanaati gabdhaha loo dhimriyo iwasaa'ir dacaafati iyo inta soo hartoo ducafada ah oo tabarta daran oo loo dhimriyo weyaan walmasaakiini masaakiinta iyo watawaaduci hoos dhigitaanoo macahum ayagoo lala jira hoos liisu dhiga weyaan iyo wakhafdi aljanaaxi lahum mxuu aha garabka oo loo raaraciyo ayuu baab yahay baabkan qaala allahu tacala alla wuxuu yidhi waqfid u nabi allow janaaxaka garabkaada lilmuminiin muminiintu raarici weeyaan wa qaala tacala rabbigan wuxuu yidhi wa tacala wasbir la xabis wasbir ku xabis nafsaka naftaada ku xabis oo muxuu sabar maca aladiina kuwii macooda yadcuuna tuugayaan rabbahum rabbigooda muxuu tuugayaan oo caabudayaan weeyaan bilkhadaati aroortii iyo walcashii galabtii yuriiduuna waxay doonayaan wajha wejigiisa ayagoo doonayaan weeyaan walaa tacdu ha gudbinin caynaaka labadaad indhood canhum ayaga haka gudbinin oo mxu dhan kale meel kale ha u qaltaagan weyaan adoo doonay ziinat alxayaati dunya adduunyada nolosheeda iyo quruxdeeda adoo doona weyaan ziinata quruxda alxayaati dunyaa xayaatadan dhan weyaan wa qaala tacala fa ama alyatiima qofka agoonka ah iyo anuga agoonka ah falaa taqhar ha qahrin oo mxuu ahay ha dhicin oo ha qasbin oo waxa weeyaan meel uusan rabin qoortaa u gelinin weyaan oo ha dhibaataynin ama saaila qofka wax weydiisanana falaa tanhar ha canan oo hadda qof hadduu masjidkan ka istaago ood maalimaad ka istaago oo maalin saddeaad ka istaago oo maalin tobanaad buu ka istaaga waa naga fadhiiso in la yidhahdo sax maaha falaa tanhar allaahuma haddii tacadi aad imaada oo salawaadka iyo cibaadaadka u hadlayna baabka isaga waxaa waye si lufiya marka wax looga sheegay laakiin qofka miskiinka in la yihahda waa naga fadhiiso inta loo bixiyo rag garbaha la qabto bannaanka lagu tuura allahuma hadduu qof khariban yahay oo la yaqaano mxuu ahay saa'il nimadaas wax xun iyo munkar iyo macsi u kaalmaysana baabka waa baab kale laakiin qof miskiin ah likadrati taradudihi soo noqodkiis darteed mxuu badan darteed in loo buriye ama loo dhibaatay amaba la canaanto waxaa weeyaan nabigarabigan u diiday subxaana wa tacala nabigana loo diiday calayhi salaatu salaam wa qaala tacala wuxuu yidhi ara'ayta nabi allow bal ka waran alladii ninkii yukadibu beeniyey biddiini qiyaamada iyo yowmaljazaha beeniyey fadalika kaas alladii kiwa yadacu dafciyo oo riixa alyatiima yatiimka riixa weeyaan oo dulmiya dhibaateeyo xaqiisa u diida kaas weeyaan walaa yaxudu aanan mxua ku boorninin calaa acaami lmiskiini qofka miskiinka in mxuuaha wax la siiyana aanan ku boorninin weyaan lidalika qofka miskiinka inaad wax siiso ama aad ku booriso in wax la siiyo ama qalbiga aad ka jeclaatay in wax la siiyo intaasunbuu kaa mudan yahay lama arko weyaan ama waxsi ama boori ama in la siiy qalbiga ka jecla oo xanuunsa weyaan oo dhibkii hayay la xanuunsa oo wadaag qalbigaad la wadaaga xadiidka laba boqol lixdanaad waan sacd ibn abi waqaasin radi allahu canhu qala wuxu waxaan haynay maca nabi nabigaan la jirnay sala allahu aleh waslem sittata nafar anagoo lix nin ah lix qof ah faqaala almushrikuuna mushrikiintu waxay yidhahdeen lilnabi waxay ku yidhahdeen irud fiiji oo buri haaulaai kuwan laa yajhtari'uuna ayay inagu dhiirin calayna dushannaga waa yaryar oo dhaqaalo badan aan marka raggii nabiga ah, markaad siina la hadla maxay yihiin waa nimanka reer quraysheed oo ragga odayaasha madaxda aha wasiiradii iyo madaxdii sarsaro weyaan raggii tujaarta ahaa kuwan agtanaga xataa sooma mari kuwan inay kula fadhiyaan suuragal maahan ee kuwan naga buri oo buri kadibna annaga aan kula hadalno wada fadhiisanno nacam wa kuntu waxaan ahaa ana anige iyo wabnu mascuudin ibn mascuud iyo wa rajulin oo min hudaylin ree hudayla cabdullahi ibn mascuud raggiisi waa iyo wa bilaal iyo wa rajulaani laba nin aan ahayn mid magacaaba aanan ahayni wayaan intaasaan ahanay fawaqaca waxaa ku dhacay fii nafsi rasuulilah rasuulka naftiisa maa shaaa allahu alla wuxuu doonaanaya qac inuu ku dhaca faxadata wuxuu u sheekeeyey nafsahu naftiis uu oo nabiga calahi salaam inay kuwaan ka yara fogaadaan kuwaana ay u imaadaan oo wixii kuwaan burinayey oo mxuu ahaa tujaarta iyo raggaan madaxda ah burinayey ay raggaan ay u arkaan inay la fariisan karan munaasab ahayn inay kuwaan dhinac ka yara maraan kadibna ayaga uu la fariisto sababna ay u noqota inay soo hanuunaan saasuu nabigan ala sl qalbiga ugu yara sheekeeyey ee ragga in la buriyo oo mxuah daaqadda laga ridi maahane wuxuu yara jeclaaday inay qolyahan ay dhinac ka yara fadhiyaan maadaama odayaal iyo dad culus aad fadhiyo inay kuwaanna xoogaha yara sugaane meel u yara fadhiistaan kale oy kuwaan sabab inay carraan u noqonin ayuu nabiga qalbiga ka yara jeclaaday sal allahu aleh ali wasalam nacam faanzla allahu tacala ilahay baa soo dejiyey walaa tatrud ha burinin aladiina muminiinta iyo akhyaarta caabudayaan rabbahum rabbigooda caabudayaan bilhadaati aroortii iyo walcashii galabta yuriiduuna ayagoo doonayaan wajhahu ilahay wejgiisa ayagoo doonayaan kuwa ayaga haburinin kuwan muxuu isku dhiminaan nabigu lu yiri sal lla ly slm waad garanaysaan aayadda qur-aankeed cabasa watawalla an jaa'ahu alacma wama yudriika lacalahu yazaka aw yadakaru fatanfacu dikra ama man istahnaa faanta lahu tasada wma calayka anlaa yazaka waama man jaa'aka yasca wahuwa yakhsha faanta canhu talaha cabdullahi mxuu ibn ummi يا رسول الله علمني مما علمك allah qolyihii hare la fadhiyey marka iyada oo nabiga alai slat slam wada hadalla iyo mufaawadaad la waday nacam sheekada furteen maxay ayd raggiinan dambe qofka hadla waa laga bixinaa xalqada meeshan marka alla degtoonaada nin weynoo garlo meesha laga saaray ka warraba xadiidka nabigaa socod sal allah marka hadal lama ogola xaqiiqada noocaas marka hadalada loo kaadiyo jaanibiga jazakum la khayran ayib xadiidka laba boqol iyo ko iyo lixdanaad an abi an hubayrata waxaa lagu yihi caa'id ibnu camr almusani wa huwa min ahli baycati ridwan radia allahu canhu ana aba sufyaan aba sufyaan ataa wuxuu yimid calaa salmaan salmaan yimid wa suhayb wa bilaal fii nafarin koox yimid weeyaan nacam faqaaluu waxay ma ahadat ma aynan qabanin oo ma ayna qaadanin suyuufullaahi suyuufta alle min caduwillaahi cadowga alle kama ayna qaadanin ma maahadaha meeshii inay qaadata ahayd oo qortan in xagga la dhiga ahayd abu sufyaan oo weli socdo wala mxuuaha seefta alle weli meeshii laga raba inay qabato ma ay qabanin oo ninkan cadowga bannaanka la dhigay mar ror ahayd faqaala abu bakrin abu bakr wuxuu yihi radi allahu canhu ataquuluuna miyaad leedihiin haadaa warkaan miyaad u leedihiin lishaykhi qurayshin quraysh odaygeedii miyaad saa u leedihiin iyo wa sayidihim ninkooda madaxda ah miyaad saa u leedihiin ninka odayga ahaa oona madaxda quraysh u ahaa miyaad hadalkaas aad leedihiin faata nabiya nabiga aad u imaaday abu bakr faahbarahu arrinta ayuu u sheegay nimankii asaga iyo saxaabadii akhyaarta ahaa wixii dhex mara abubakr allaka waxaa dhici karto oo suuragala ah, aqdabtahum inaad mxuuaha ka caraysiisay ayaa khatar ah weyaan lain kunta haddii aad mid ka caraysiiyey laqad aqdabta rabbaka rabbiga ayaad ka caraysiisay nimankaad masaakiinta oo akhyaarta oo waxaa weye muhaajiriin iyo ansaar raggii dacafadooda ah oo weliba ahlucilmiga oo akhyaarta oo asaabiquuna awaluuna min almuhajirin walansaar haddii aad kuwaad ka caraysiiso kana inaad waxaa weyaan ka caraysiisay rabbiga weyaan lain kunta haddii aad tahay aqdabta mid ka caraysay laqad aqdabta waxaad ka caraysay rabbika rabbiga fa ataahum waa u yimid faqaal wuxuu yidhi yaa ikhwataah walaalahayow aqdabtukum aqdabtukum inka caraysiiyey qaaluu waxay yidhahdeen laa maya yakfir allaahu laka allah kuu dhaafay ya akhii walaalkayow rawaahu muslim muslim ayaa wari qowluhu ma akhadahaa uu yidhi ay lam tastawfi xaqaha xaqeedii kama ay oofsanin minhu isaga xaggiisa weeyaan wa qowluhu qowlkiisa yaa akhay walaalkayow ruwiya bifatxi lhamsi hamsada la kordhaba iyo wa kasrihaa ayadoo kasri lhaai haadoo muxuu ahaa la hoosdhaba iyo wa takhfiifi lyaayaada oo la fuudeeyo wa ruwiya waxaa la wariyey tastawfi xaqahaa xaqeeda kama oofsanin minhu xaggiisa weyaan wa qowluhu yaa ukhaya ruwiya waxaa la wariya bifati hamza hamzada la kordhaba wa kasri lhaai haad oo la hoosdhaba oo muxuu la kasriyo iyo wa takhfiifi lyaayaada oo loo takhfiifiyo wa ruwiya waa la bidammi lhamza hamzada oo la godo weyaan iyo wa fatxi lhaai haad oo la fatxiyo iyo wa tashdiid ilyaa yaada oo la shido weyaan xadiidka laba iyo lixdanaad wa can sahl ibni sacdin waxaa laga radi allah anhu qala wuxu yihi sahl qaala rasul rasulka al wuxuu yidhi sal allahu alay ali wasalam ana aniga iyo wa kaafiyulyatiimi qofka yatiimta qofka kafaala qaado gacanta ku hayo fi ljannati jannada haakadaa saas ayaan ku nahay weeyaan wa ashaara nabigu u ishaaray bisabaabati maruusatada iyo walusta afarta dhexa ayuu nabiga shaca u rawahu lbukhaari ayaa wariyey wa kaafiu lyatiimina alqaa'imu kan u taagan biumuurihi umuurtiisu taagan weeyaan xadiidka aad waan abi hurayrata radi allahu canhu qala wuxu yidhi abu hurayra qala rasul rasulka wuxuu yidhi sal allahu alay ali waslam kaafilu lyatiim qofka yatiimka qof kafaala qaada lahu kaafiyatiimi qofka yatiim kafaala qaada oo lahu asaga usugnaaday kafiilka asaga uu sugnaaday yatiimku asaga usugnaaday cafwan aw liayrihi ama qof kale u sugnaaday lahu waxaa loola jeeda waa yatiim qaraaba ah oo walaalka amaba mxuu ahaa islaantiyaa dhashay amaba awow u yahay wamaa ilaa dalika oo mxu qofka kafaalaqaada ayaa qaraaba uu la yahay mxuua u yahay yatiimkaas aw liayrihi ama waa ajnabi oo qof mxuuaha yatiim iska alle ayaad qof kafaalaqaaday ana aniga iyo wahuwa isaga haatayni saas ayaan kuna fi ljanati jannada wa ashaara raawi raawigu u wa huwa malik bnu anasin bisabaabati maruusitada iyo iwalustaa farta dhax u ishaaray weyaan rawahu muslim wa qowluhu qowlkiisa uu yidhi alyatiimu yatiimka lahu isaga aw lighayrihi macnaahu qariibuhu kan u dhow weyaan aw alajnabiyu minhu <clears throat> amaba ajnabi kan ka ah weyaan waalqariibu qariibkana mila an takfulahu inay kafaalo qaada ummu hooyadiis aw jadhu awgiis u kafaalo qaado aw aho walaalkiis uu kafaala qaado aw hayruhum ama hayrkood oo min qaraabatii qaraabadiis kamid ay kafaala qaadaan wallahu aclam ilahay baa ogsan weeyaan xadiidka laba boqol iyo afar iyo lixdanaad wacanhu waxaa laga wariyey abu hurayra qala wuxuu yidhi abu hurayra qala rasul rasulka al wuxuu yidhi sal allahu aleh waslem laysa almiskiinu miskiin ma ahaanin alladii kii taraduhu ay mxuuay cilinayso attamratu hal timir io watamrataan waa soo istaaga magaalanlahi ayuu yidhi kadibna hal timiraa la siiyey waa iska tage iyo laba timirood waa iska tage wala luqmatu hal afgashi iwa luqmataan laba afgashi oo la siiyey qofka ay celinaysa oo mxuu ahay ay qancinaysa ma ahanin weyaan inama almiskiinu miskiinka waxaa la yidhahdaa alladii kan yatacafafu dhowrsana weyaan oona dadka tugsanaynin kaas ayaa miskiin la yihah muttafaqun caleyh wa fii riwayatin fi saxiixayni laysa almiskiinu miskiinka ma ahanin alladii kaasoo yatuufu alladii kii yatuufa awaafa cala naas dadka dhexmara weyaan oo taruduha kadibna ay celisa alluqmatu iyo luqmataan laba luqma iyo tamratu hal timir iyo tamrataan laba timir weyaan walaakin almiskiin miskiinka waxaa weyaan ah, walaakin almiskiin alladii kii weyaan laa yajidu aanan helaynin hinan deeqtoon oo yuqniihi deeqo walaa yuftanu lahu aanan loo mxu ah, baraarugaynin oo fayatasadaqa calayhi lagu sadaqaysto walaa yaquumu aanan istaagaynin oo fa yas'al annaas dadkaan wax weydiisanayn kaas ayaa miskiin la yidhahdaa weyaan wa canhu waxaa laga wariyey abu hurayra radi allahu can nabi wuxuu ka wariyay sal allah alay ali wasalam qaala wuxuu yidhi assaaci qofka muxuu ahay u shaqeeyo oo u taagan cala armarati haweenka ninka aanan lahayn ama garoob ha ahaato amaba waxa weeyaan ha laga dhinto amaba aanba ninba ay lahaanin armalada oo islaanta aanan muxuu aha qof horjoogaha lahayn weyaan iwal miskiin miskiinka u taagan kalmujaahidi qofka jihaad ayuu la tooyay fii sabiili illaahi waaxsabuhu waxaan u malaynaa inuu yidhi wa kalqaa'imi qofka taagan aladii kaasoo laa yafturu oo salaad taagan aanan nogaynin ayuu la tooyahay wa ka saa'imi qof sooman alladii kaasoo laa yafturu aanan afuraynin ayuu la tooyay muttafaqun calayh wa canhu waxaa lagu abu hurayra radi allahu canhu can wuxuu ka wariyay sal allahu aleh ali qaal wuxuu yidhi sharu acaami cunno waxaa ugu shar badan acaamu lwaliima sabta acaamkeeda ugu shar badan weyaan weliimada waa sabta yamnacuhaa ama muraadka waxaa tidhahdaba yumnacuhaa laga manciyo man yatiiha qofkuu imaado soo doonta laga macnaa sabti ama muraadkii wayudcaa waxaa looga yeeraa ilayha muraadka ama sabta waxaa looga yeeraa man yaabaaha qofka diida ayaa looga yeeraa weyaan waman lam yajib yujib qofkaan ajibin addacwata yeeritaanka loo yeeray faqad casa allaha alluu ku caasiyey iyo warasuulahu rasuulkiisu ku caasiyey xaqu lmuslim cala lmuslim waxaa ka mid ahaa idaa dacaaka faajibhu marka haddii uu ku yeera mxuu ahaa qofka muminka walaalka ahaa oodan ajiibi weyda waxaa weeyaan waa in mxuu munkar uusan meesha ka jirin weliba tan waajibka culimmada waxay leeyihiin waxaa weeyaan dacwad waliimad alcurs taasaa mxuu ahaa kuwan kale waxaa weeyaan waxaa laga yaba qofka inu ya mashquul baana haysti kan kale waxaa kada laakiin cursiga ayada baabkeeda waa khatar ilaa daruuro inay jirto mooyaane wa canhu waxaa laga wariyey abi hurayra radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi afwan rawaahu muslim wa fii riwaayati riwaayadna waxaa ku sugan fi saxiixayn buhari muslim ay wariyeen waxaa ku sugan can abi hurayrata wa fii riwaayati fi saxiixayni can abi hurayrata min qowlihi qowlkiisa bi'sa waxaa baas lahaado xumaan badnaaday طacaamu اlwaliimati waliime cunadeed yudcaa looga yeelaya ilayha iyada alaqhniyaau tujaartiyaa looga yeelaya wayutrak waxaa laga tegaya alfuqaraau fuqaradayaa laga tegaya taas baraka badan ma lahan xadiidka laba boqol iyo laakiin waxaa su-aala ah. qofka haddii aad munaasabad leey ood hoolashaan mid ka mid karaysta kadibna dad wuxuu rabaa inuu la hadlo ama dan uu kaleeyahay qaraabadiis ha noqdeena ama dad waa nin business ganacsiga ku jira ganacsiga marka wuxuu rabaa rag inuu la tashto oo rag ganacsiga yaqaanaad kala tashta ayuu rabaa tusaale ahaan kadibna ab zab iyo waaad tiad sab waxaad ayaad meesha ku sameeyey kadibna wuxuu u yeertay dad akhyaar ahoo mxuu aha xogoo dhaqaalo kuskuusan wixii un toban milyan ka sarray beeskaas wixii joogan buu yeertay hadafku ugu yeertayna maxay tahay inay la taliyaan ama ganacsiga ay la galaan ama ay la shirkoobaan ama ayaga la shirkooba ama ay si un mucayanaad ugu yeertay masaakiintana bannaanka ay dhooban yihiin waxay leeyihin niyo meeshana geli ya aan zabtan wax ka haye haddii marka meesha laga reebo waardiyainta loo dhiiba la qatanqatiyo mxuu aha meesha laga fiijiyo Eh, ma soo gelaysa xadiidkan ha iyo mayo ya mayada loo batmiya ya ma soo gelaya ma soo gelaysa awaliin mah miya haye maxay tahay ah, hay ayib laakiin aroos haddii ninkii muxuuha asaga oo hayha yahay meel sare uu ragga tobanka milyan wixii ka sarreeya haduu gruubkaas ku jiro arooskiisan u raba raggaasun akhyaarta aho oo muxuu ahay aadka cadarkiisu soo mariyo habaysan inay meesha ay imaadaan ka warrama aroos ay tahay taaba soo geli ya taas shaki mala way soo geli xaqiiqo weyn taayada laakiin su ayadna imaan karto tusaale ahaan dad akhyaara oo culus ayaa muraadka imaadeen dad dhallinyaro iska caadi ah oo dayar ama dad iska fuqara oo dadkan tuugsaday iyo ayaa imaadeen haddii marka dadkii akhyaarta ahaa odayaasha ahaa culimadii iyo raggii madaxda ahaa iyo raggii odayaasha ah weynaa iyo e, meel yara gooni ah muxuu ahaa loo sameeyo xataa kuraas loo dhigo qolyihii iska caadiga dhallinyarada iyo rag yaryaraana muxuu ahaa salli caadi loo dhiga arrinta iyada ka warrama ma ya ya ma soconi mise ma ansaxaysa waxaa dhan oo su-aala adinka idiin waajib manzili weeyaan waa laydinka marka mar baa laidin weydiin doona insha allahu tacaala waxaadna ogaataan nabigeena sal allahu alay ali waslem inay ka warisay ummulmuminiin caaisha laba saa'il baa u imaadeen laba qof wax weydiisanaysa mid wax yaray ku turtee waa toosay u dirtay midna waxaa weeyaan gobol ay u dhigtay way karaamaysay cunay siisay arrintii la weydiiyey waxay tidhi samictu rasuula اllahi sala اllahu alayhi wasalam yaquul anzilu اnnaasa manaasilahum dadka nin walba boosku leeyahay inaad marka aad mxuu aha qof xakaa ka tugsanayay iyo nin wasiir ahood bartiqaaday aad tirada mxuu aha halkaan hal saxna isla galena ya arrinteeda ma ya ma soconaysaa ma way soconi dhanna ma soconaysa way soconi oo minkan mu'minka waxaa laga yaabaa kun jeer iyo malyan jeer inuu ka khayr badan yahay kan wasiirkaa soo ma dhanna weeyaan qaradka aad leed iyo aad lahayd ood martiqaad u samayso waxa laga burburo ood yihado mesha waxad noga yarta inaad nagu dulaysa annaga ya oo dantii aad lahayd baasha ay halood marka waxaa laf see lagu xagtaa ilkana ay ku nabad galaan in lala imaado marka jazakum allah khayran baabka asaga baab u baahan fiqi khaasa ah iyo waqti dheeriya nacam xadiidka laba boqol nacam xadiidka laba boqol iyo todoba can anasin waxaa l radi allahu canhu an nebig wuxuu ka wariyay sal alla ly slm qaal nabigan wuxuu yidhi man caana qofkii muxuu ahaye cunnafsiiyo oo barbaariyo oo dhaqaaleya jaariyatayn laba gabdhood xataa tabluqaa ilaa ay ka baaluqaan ja'a wuu yimaada yowma alqiyamati maalinta qiyaama ana aniga iyo wa huwa isaga ka haatayni saasoo kale aan ku imaadnaa weyaan wadama nabiga cala sla slam wuu isu soo dumay asaabicahu farhiisu isusoo dumay weyaan farahu soo dumay rawaahu muslim jaariyatayn ay bintayn laba gabdhood waa xadiidka laba boqol iyo sideed iyo lixdanaad wa can caaishata radi allahu canha qaalat waxay tihi dakhalat caleyhi waxaa iisoo gashay maratun haweeney wa macaha waxaa la jiray oy wadatay ibnataani laba gabdhood oo lahaa ayada ay leedahay tas'alu ayadoo muxua ah, wax weydiisanayso falam tajid ma aynan ka helin cindii agtayda shay-an waxna hayra tamratin waaxida hal timir guriga iyaha iyada ayaan siiyey faqasamata way u qaybisay bayna ibnatayha labada gabdhood ay u qaybisay walam taakul mayn cunin minha shayan waxba kama ayna dhaminin uma qaamat waa istaagtay fakhrajat way baxday fadahala nabiy nabiga ay soo galay calayna dushanaga uu soo galay faahbartu waan uu sheegay faqala wuxuu yidhi sal allahu aleh ali man ubtuliya qofka lagu jarribo oo lagu imtixaamo min haadihi albanaat gabdhahanaytu bishayin shay oo fa axsana ilayhinna ixsaan u kunna waxay ahaadan lahu asaga sitran astur kaga ahaadaan min annaarnaarta ay kaga ahaadaan weyaan muttafaqun calayh xadiidka laba boqol iyo sagaal lixdanaad can caaishata radi allahu canha qaalat waxay tihi jaatnii waxay timid miskiinatun miskiin oo taxmilu xambaarsan ibnatayn laba gabdhood la hayad ay leedahay fa acamtuha waxaan quudsiiyey oon siiyey alaaa maraan saddex timir ayaan siiyey wax kale may hayna laga yaabaaba fa actat waxay siisay kulla waaxidatin arko oo minhuma ayaga ka mid ah tamratan timir ayay siisay wa rafacat kor u qaaday ilaa fiihi afkeeda waxay kor ugu qaaday tamratan timir saddexaad ay kor u qaaday afka ay geliso litaakula inay cunta fastacmatha waxaa ka quudin dalbay ibnataha labada gabdhood ayaa ka quudin dalbay oo inay halkii hooyana si ay dheheen markay afku sii wada hooyana si ay dheheen nacam fashaqat way kala jeexday atamrat tamirti ay kala jeexday allatii taasoo kaanad ay turiidu kaanat ay ahayd turiidu mid doonta oo rabta an taakulaha inay cunta baynahumaa labadii ay kala jeexday way u kala jartay weeyaan faacjabanii waxaa iyaabgeliyey shanuhaa shanigeedii iyaabgeliyey fadakartu waan sheegay aladii sanacad waxay samaysaan waxaan u sheegay lirasulilah baan u sheegay sal allah aleh ali waslem faqaala rasuulka alle wuxuu yidhi sal allahu aleh ali waslem ina allaha alla weyne qad awjaba wuxuu u waajibay laha iyada bihaa halkaas timirta iyo ficilkaas ay samaysay aljana janna u waajibay aw actaqahaa wuxuu kaga xureeyey bihaa sababteeda timirtaas ay u kala jartay iyo ficilkaas ay samaysay min annaari naarta iyad ilahay ugu badbaadiyey rawahu muslim xadiidka laba boqol iyo toddobaatanaad can abi shureyx waxaa la weri khuwaylid ibnu camr alkhusaaci radi allahu canhu qala wuxuu yihi qala nabi nabigu wuxuu yihi sal allahu aleh ali waslem allahuma allahy innii aniga uxariju waxaan dambaajina oon dembi saarayaa oon ehbinayaa xaqa daciifayni labada mxuu ahay daciif labada daciifka xaqooda ayaan mxuu aha ummadda inay ku dembaabin ayaan u sheegayaa oon ka ehbinayaa oon mxuu ahay ka waaninaya weeyaan alyatiima alyatiimi kan yatiimka agoonka iyo walmarati labadaas inaan lagu xadgudbin oon lagu dembaabin ayaan ummadda ka mxuu ahay celinaya nabig sal lla slm xadiidun xasan صaxiix rawahu الnasa'i bisnaadi jayid waana xadii saxiix wamacnaa uxariju ulxiqu اlxaraja culays ayaan mxuu ayaan haleeshiinaya wa huwa اlإثm waa dembi biman dayaca qofkii dayaca xaqahuma xaqooda dayaca wauxadiru waan ka digaya min dalika taxdiiran digitaan baliiqan e xeel dheer waasjuru waan canaanaya canhu zajran akiidan mxuu ahay canaan aad mxuu ahay loo adkeeyey oo culus ayaan canaananaya weyaan alyatiimi wlmara waa agoonka iyo haweenayda xadiidka laba boqol iyo labaiyo toddobaatanaad wacan abi darda waxaa laga wariyey wacan muscab ibnu sacdin waxaa xadiidka laba boqol iyo kow iyo toddobaatanaad wacan muscab ibnu sacdin ibn abi waqaasin radia allahu canhum canhu ra'aa sacdun wuxuu arkay ana lahu fadlan inuu fadli asaga leeyahay uu ka fadli badan yahay calaa man duunahu dad ka hooseeya saas sacad ibn abi waqaas waa taqaanaa awala man ramaa sahman fii sabiili illah faqaala nabi nabig wuxuu yidhi sal allahu aleh waslem hal tunsaruuna min idinkuu gargaaraa aw turzaquuna min idinku irsaaqaa ilaa biducafaa'ikum ducafadiinna umbaa laydinku irsaaqa oo laydinku gargaara weyaan naxariis aad u naxariisanaysaan dhexjoog ay dhex joogaan alla baryadooda ayaa laydinku irsaaqa adinkana waxaad u aragtaan inaad ka qiimo badan tihiin rawahu lbukhaariy haakada mursalan fa ina muscab ibnu sacdin taabiciyun wa rawahu alxaafid abu bakr albarqani في saxiixihi mutasila عن abiihi radia allahu canhu xadiidka laba boqol iyo laba iyo toddobaatanaad can abidarda waxaa lagu uri cuwaymir radia allahu canhu qala wuxuu yihi samictu rasulah baan ka maqlay sala allah aleh waslm yaquul isagoona abquunii war ii dalba fii ducafaa'ikum ducafadiina ama ii dhowra weeyaan oo ii ilaaliya oo mxuu aha laga taxadiro oo ha loo ixsaan fala fa inamaa tunsaruun waxaa laidinkuga geeraa fainamaa uni tunsaruun waxaa laydinku gargaaraa oo turzaquuna linku irsaaqa liducafaaikum ducafadiina ayaa laydinku irsaaqa rawahu abu dawud biisnaadin jayid waa xadiid saxiix xadiidkaana baabu lwasiyati binnisaai dumarka oo laisu dardaarmo in ixsaan loo sameeyo loo naxariiso aan la dhibaataynin aan la dulminin ayuu baabkan uu baab yahay weeyaan qaala allahu tacala alle wuxuu yidhi wacaashiruuhunna war kula dhaqday bilmacruufi wanaag kula dhaqma dumarkii wa qaala tacala alle wuxuu yidhi walan tastatiicu ma awoodi kartaan an tacdiluu inaad u cadaada samaysaan bayna annisaai dumarka dhexdooda walow xarasmaa dadaashaan falaa tamiil waxaa iilaanayna kula almayli iilasho dhammaanteed oo fatadaruuha kadibna aad ka tagtaan kalmucallaqati mid meel laga soo raariciyoo kale wain tuslixu haddii aad islaax samaysaan ow tattaquu alla ad ka baqdaan fa ina allaha alla weyne kaana wuxuu ahaaday hafuuran mid muxua dhaafo raxima naxariista weeyaan marka dumarka in loo dadaalo ilahay baana faray subxana wa tacaala nabigeena sal l slam waa noo imaan doonta axaadiista unagu faray asna an abi hurayrata radi allahu anhu qala wuxu yhi qala rasul rasulka wuxuu yidhi sal allahu alay ali waslem istawsuu war isu dardaarmaay oo ha loo dardaarma istawsuu dardaarmay binisaai dumarkii haweenkii khayran wanaag ula dardaarma weeyaan faina almar'ata haweenayda khuliqat waxaa laga uumay min dilcin feer wa ina acwaja maa fi dilci dilciga iyo feerta waxa ugu qallaaco badanna aclaahu meesha u sarraysa weeyaan fain dahabta haddii aad muxuu ahay damacdo ood u dhaqaaqdo tuqiimuhu inaad toosisa kasarta waad jibinaysaa weyaan fain dahabta tuqiimahu inaad toos u dhaqaaqdo ood u tallaabaqaado kasarta waad oo feerti waa jabaysa ila waa lafi wain taragtahu haddii ka tagtana lam yazal kama zuula acwaja inuu qalloocan yahy feerta ay qalloocanta weyaan ee fastawsu u dardaarmayo binnisaai naagaha khayr u dardaarmo weyaan muttafaqun caleyh oo loo dulqaato ha loo dhibqaato in dumarka aan la dhibaataynin e ha laysu dardaarma saasuu nabigan le wafii riwaayati masaxiixayn almaratu haweenaydi ka dilci waxaa weeyaan waa feer oo kale in aqamta haddii aad muxuu ahaa aad toosiso kasartahaa waad jibinaysaa wain istamtacta biha haddii aad mxuu ku raaxaysatana wain istamtacta biha haddii aad ku raaxaysato istamtacta waad raaxaysanaysaa wa fiiha ciwajun waad ku raaxaysataa wa fiiha ciwajun ayadoo qalacan haweentii waad aragtay soomaalida khalaa'ibtooda may waxay yihahdaan waa oo hooyo oo adiga maad imaadeen haduuse ilaahay subxana taala hooyada ah, muxuuha ah, aan la helin waa walaal waa xaaskaagi waa gabadhaadi marka waxaan la sharayn oo bale iyo imtixaan lagu sheegaa waa naftaadi qayb ka mid ah, waa jirkaadii marka alcumuum dumarka qaloocaas ilahay baa kuumi umi wa tacala feertaas laga umaana yeelay oo qaloocan marka qalooca asaga haddii aad iskaga wadato ood muxuu ahaa markii lagugu qayliyo marki lagu dhibaateeyo markii waxaa weyaan lagu dulqaadan waayo markii waxaadaad rabtay warkaadan dhegaysan waay aad muxuu danka gelin taqaaful imaam axmed bin xambal nin baa u oo wuxuu yidhi alcaqlu waxaan ogaa waxaan maqla u yidhi caqliga inuu yahay eh, markii loo qaybiya toban meelood sagaal meelood caqliga inuu yahay fi taqaaful in liismoogeysiiye oo wixii lagu yidhahdaba inaanba lagu dhihin oo kale hadda qof inta ka hor imaad hadal xun kugu turay sooma inaad intaad dhegaysato kadibna adoo la cadayso kadibna iskaga tallaabo qaado haddii aad samayso ka warran waa takaaful inaadan kale qofba hadal muxuuha ah, kugu soo tuuray inaadan maqlinoo kale inaad kasoo qaado kadibna imaam axmed wuxuu yidhi bal ilcaqlu kulluhu fi takaaful caqliga dhammaantii waa qofka inu ismoogeysiiye inaadan waxba fahmaynin inaadan waxaan maqlin inaadan dareemi karin inay waxaan ku dhibaynin adiga jidaar iska soo qaad jidaar ma derbi loo socdo muxuu aha oon ku jirto iska soo qaad ya marka taas ayada caqliga dhan waa intaas xaqiiqada noocaas wa laakiin markii un lagula hadlaba haddii aad maxaad tihi maanada ila jeedaa wahaakada kaar baa kugu dhacday reerkaadana waa dumay marka dumarka waa imtixaankaas noocaas oo qalloocan qalloocaas marka lagu wato oo ilmihii ku dhalaysaa ubadkii odayaasha qaar waxay dhihi jireen hadalkaas de saxnimadiis ma aqan waxay dhihi jireen adduunkan waxaa la keenay saddex cadaab saasay dhihi jireen odayaasha markay wiilasha rabaan inay gabdhaha furin oy dhibaataynin saddexdii cadaabba islaam baa loo dhiibay kadibna waad dhibaysaan saasay dhihi jireen odayaasha qaarkood saddexdaad muxuu yahay waxay yidhahdeen dabka caadiga ah waa cadaab yaa loo dhiibiyo mxuuah dabka yaashida ayaga adiga cunno diyaarsanoo muxuu ahaa udgeysa ee lagu keeni oo qurux badan soo ayaga gacanta ku haysa ta labaadna awlaadi waa cadaab haddii canug lagaaga taga maanta ama laba canug lagaaga taga ka warrama adigoo islaayey oo isbaabi'iyey ayaa muxuu ahay galabti lagu imaanaya xaqiiqatan war mar meel iga geeya soo saas maha odayaash cadaabka ayaga maanta oo dulqaadanayaan way la kufdhacayaan oo haakada xaalkay ka bedelayaan iyo muxuu ah wasaqdi dharkay u dhaqayaan diifkay ka tirayaan waa habeenkay la soo joodayaan ayaga iyo cadaabka ayaa loo dhiibay tan saddexaadna shahwada ragga waxaa weeyaan inta ayaa loo dhiibay saasay odayaasha dhihi jireen marka dee masaxa mise khalad ya ragga odayaashaa la weydiinaya wiilasha waxba kama ogsantaa ayib Eh, waxaa weeyaan marka dumarka in loo dulqaata loo naxariista waa shay diinteenna xaqiiqatan oon laga maarmaynin wanaaggaasna haddii aan la helin ay cidda dhaqmaynin marka dhallinyarada aad ha u baraarugsanaadeen yaan loo fahmin guurka iyo dumarka inay un janno iyo un nicmo iyo malab iyo baabkaas ma ahan yowm basal wa yowm casal maalina waa basal maalina waa malab mhm. marka maalinta malabka waaba khayr lakiin maalinta mxua ah, basasha ah wayna dulqaadataan kale reerka waa dumi nacam xadiidka waxaan joognaa wa fii riwaayati riwaayadoo limuslim ina almar'ata haweenayda khuliqat waxaa laga umay min didcin feer ayaa laga umay lan tastaqiima laka kuma toosta calaa ariiqatin hal jid kuguma toosta fain istamtacta biha haddii aad ku raaxaysato istamtacta biha wa fiiha ciwaj ayadoo qalaacanad muxuu ahay danaahada ka gudanaysa od ku dhaqmaysaa oo waxaa weeye ilmo kuu od wanaag oo dhan ka helaysaa laakiin qaloocan waa iskaga jira wain dahabta haddii aad mxuu tallaabo qaadato qiima inaad toosisana kasarta waad jibanaysa wakasraha talaaquha waa in la furo marka jibintina qowluhu iwaj nacam cawaj cawaj bifatxi alcayni walwaaw xadiidka laba boqol iyo afar iyo toddobaatanaad wa can cabdillahi bni zamcata waxaa laga war radi allahu canhu anahu isaga samica anabiya nabiga ayuu ku maqlay sala allahu aleh wasalam yakhtub isagoo khudbayna wadakara wuxuu sheegay annaaqata hashi ayuu sheegay hashi muxuu ahaa nabi saalex laga dalbay ayuu sheegay wey inuu soo saaro ladii ninka ayuu sheegay caqaraha boqongooye faqala rasul wuxuu yidhi sal allah alay waslm id imbacaa goortii usoo baxay ashqaha kii dhuurdarsaday imbacaa lah waxaa usoo baxay nabig yidhi sal alla alay slm rajulnin casiizun agtooda sharaf kala qolyaha agtooda sharaf kala weeyaan caarimun caarimka waxaa weeyaan qofka sharlowga ah shiriir soo qof acuudu bilah lagu agmara soo ma jir kan acuudu bilah lagu agmara sharrowwa haddii aad ku badbaadiyo aad eh, ka badbaado dhibkiisa waa khayr marka agtiisa hadduu soo fiirin caarimar sharowa caariman oo sharow shar badane inkaar qaba ah nacam caarimun ee sharbadana maniicun fii qowm fii rahdihi kooxdiisana ilaalinaysa waa sharbadana haddana tolkiisa ayaa dhexda ugu jira tolkii aa difaaci uma dakara kadibna nabiga wuxuu sheegay annisaa naagaha ayuu sheegay fawacada fiihinna xaqooda in la ilaaliya ayuu nabiga aad dadku ugu cadiyey oo muxuu dhahay faqaala wuxuu yidhi yacmidu muuu qastaya axadukum midkiin oo fayajlidu muxuu jaldayaa ood garaacayaa imra'atahu haweenaydiisa jalda alcabdi addoonka sida loo garaacoo kale falacalla waxaa dhici karta yudaajicuha inuu la saxdo min aakhiri yowmihi maalintiisa awalkeeda dambe inuu la saxdo habeenkiina uu garaaco ama maalinta u garaco habeenkiina ula saxdo ayaa suuragal ah weeyaan waa imtixaan waxaa dulidan waa qof inuu haween la garaaco waa mushkilad uma inta kadib wacadahum uu wacdiyey fii daxkihim qoslkooda ay ku qoslayaan fi darati dhuusada ay ku qoslayaan ayuu nabi ka wacdiyey oo wuxuu yidhi ha ku qoslina wa qaala wuxuu yidhi lima maxaa yadxaku ugu qoslaya axadakum midkiin kama mima shay ugu qoslaya yafcalu uu samaynaa lima maxaabaa yadxakuu qoslay axadukum midkiin mima yafcalu wuxuu samayna muxuugu qosli muttafaqun calayh waalcaarimu bilcayni almuhmala waalraa'i huwa ashiriiru almufsidu waa sharowga fasaadka badan wa qowluhu inbacaa ay qaama uu istaaga bisurca nacam xadiidka aad وan abi hurayرaةa radي الlaه anه qal qala rasu wuxuu yihi sal الlaه عlيه alي wsلم laa yfrak yuusan nicin mumin mumin muminatan qof muminada haweeney yuusan nicin way muminada weeyaan waa xaaskiisii in kariha minha hadduu ka naca huluqan abicad iyo ficil hadduu ka nacay qayb hadduu ka naca radiya minha wuxuu kaga raali noqdaa khuluqan aakhara mid kale aw qaala wuxuu yidhi hayrahu mid kale ayuu kaga raali noqdaa muttafaqun caleyh islaanti way qaylinaysaa maalan laakiin ha qaylisay gurigiiay ka adagta ilmihiay ka adagta ilahay baa ka baqaysa subxana wa tacaala qaylidaas marka iskaga dulqaada dhankaas waa dhan dhibah laakiin dhan kale walcagsu haddii dhan aad ka nacdo kale kaga qancinaysaa qoftii haweenaydii waxaa kaaga filan inay tahay umu ciyaalik ciyaalkaaga hooyadood inay tahay oo ilmihii ka haysaa kaaga filan wax marka in haddii aad dhanka nacdaa tirahda khalaas aadan mugugufayni ayuu nabiga calai slat slaam nafarayaa salaam wa qowluhu yafrak huwa bifatxi ilyaai yaadoo la kordhaba wa iskaani ilfaa'i faadoo la reeba iyo wa fatxi raa'i raadoo maxuu la kordhaba macnaahu yubqidu yuqaalu waxaa leey farakati farakat ilmar'atu haweenayd waxay nacday zawjaha wa farikaha wasaga mxuu wafarikaha ayada waxaa nacay zawjuha zawjkeeda bikasri ra'i yafrakuha bifatxiha ay abqadaha wallah aclam xadiidka aad wacan camr ibn awas aljushmiyi radia allahu canhu anahu samica wuxuu ka maqlay anabiya nabigu ka maqlay sal la slam fi xaajat lwadaac yaquul nabigo lah bacda an xamid allah markuu alla mahadi kadib tacaala korahay waana calayhi uu mxuu ammaanay oo wadakara uu dadka dakara uu dadka waaniyey oo wacada uu wacdiyey uma qaala wuxuu yidhi alaa hooyay wastawsuu waru dardaarmay binisaai haweenka khayran khayr fa inamaa hun ayaga cawaanan waa maxaabiis cindakum agtiina ahaat maxaabiisaad gacanta ku haystaan weyaan laysa ma ahaanin tamlikuuna minhunna kuwa milkiya shayan shay oo hayra dalika arrinkaas ahayn ixsaankaas iyo wanaagaasoo loo dardaarmo baad ka milkiisaan saasunu dhanka kula dhaqmo weyaan ilaa an yaatiina inay la imaadaan bifaaxishatin zina iyo xumaan mubayinatin ee cad weyaan fain facalna haddii ay mxuu ahay bifaaxishatin xumaan weyaan mubayinatin cad xumaan cad ay la imaadaan inay zinadeheena dhici karto tan oy xumaantii caadiga aheta marka nacam fain facalna hadday sameeyaan arrinka asaga oy la imaadaan oy bannaanka la soo istaagaan dhibaatayn iyo xumaan falitaan ahjiruhuna kaga haajira fi madaajici makaana jiifka kaga haajira weyaan xumaanta marka waa dhaqan xumi iyo amar diidda iyo wixii la midka weyaan nacam laakiin haddii zina ay baabkaad ay timaado faahjiruna fi madaajic baabkeeda ma taal wadribuhuna garaaca weyn darban garaaca hayra mubarixin aan baraninayn oon mxua marada darafkeeda wix la midka weyaan fain aacnakum haddii idin aeecaan falaa tabquu ha dalbina calayhina dushooda sabiilan wada aad ku gardaraystaan ha raadinin alhoy ina lakum adinka calaa nisaa'ikum naagihina xaqan xaq baad wa ina linisaaikum naagihinana calaykum dushiina xaqan xaq bay idinku leeyihin haweenkiinna fa xaqukum xaqiina calayhina ayaga ku leedihiin allaa yuiina inay ku fariisinin furushakum firaashyaalkiina man takrahuuna qofaad necebtiin ay ku fariisaniin oo ayaga ay ku fariisiniin walaa yaadana ay u idmin fii buyuutikum liman takrahuuna qofaad necebtiin gurigiinna ayna keenin oo u idmin xaqaad kuleedihin ay allahoy waxaquhunna xaqoodana calaykum dushiinna ay ku leeyihiin an tuxsinuu inaad u ixsaanfashaan ilayhinna ayaga fii kiswatihinna aradbaxooda iyo wa acaamihina cunadooda aad ixsaan u samayseen rawahu waxaa wariyay atirmidi wa qaala tirmidi wuxuu yidhi xadiidun xasanun saxiix weeyaan qowluhu cawaan ay asiiraat waa maxaabiis jamcu caaniyatin bilcayni almuhmana wa hiya alasiiratu weyaan walcaani alasiiru waa qofka muxuu ahaa la qafaashay shabaha rasuula rasuulkaas wuxuu ku shabahay almarad haweenayda fii dukhuuliha gelitaanka ay soo gashay taxta xukmi zawji qofka ama ninka xukunkiisa ay soo hoos gashay bilasiiri qof lasoo qafaashay ayaa nabiga ku shabaha weeyaan wdarbu almubrixu huwa asaga ashaaqu waa kan daran ashadiidu ee daran weeyaan dhibka badan oo daran wqowluhu sal l slm nabiga qowlkiisa falaa tabquu calayhina sabiilan ay laa tatlubuu ha dalbina oo taxtajuuna bihi aad ka xuujirigataan calayhina wa tu'duunahunna bihi isaga wallahu aclam xadiidka aad an mucaawiyata waxaa laga wariyey ibnu xaydata radia allahu canhu qala wuxuu qultu waxaan ya rasuul allahi ma xaqu zawjati axadina midkanaga haweentiisa xaq ay ku leeda calayhi ay ku leeda muxuu yahay qaala wuxuu yidhi an tucimaha inaad quudiso acamta haddii aad quudata wa taksuha aad hugisa ida ktasayta haddii aad hugsato walaa tadriba tadrib aadan garaacin alwajha wejiga aadan ka garaacin walaa tuqabix aadan weji xumaynin walaa tahjur aadan ka hajirin ila fi lbeyti guriga haddii ay ku dhibaatayso xoogahood mxuu dulqaadan weyda guriga dhexdiisunuga hajir ama qolkii qayb ka mid ka aad weeyaan xadiian xasan rawah abu daawuud wamacnaa laa tuqabix ay laa taqul qabaxak illah allah ku xumeeya hadhihin weeyaan xadiidka laba boqol iyo sideed toddobaatanaad can abi hurayrata radi allah canhu qala wuxu yidhi abu hurayra qala rasul rasulka wuxuu yidhi sal allahu alay ali wasalam akmalu lmu'miniina muminiinta waxa ugu kaamilnimo badan iimaana xagga iimaanka axsanuhum kan ugu wanaag badan khuluqan xagga dabiicadda wa khiyaarakum khiyaarakum linisaa'ihim waxay kugu akhyaarsan kan inkuu akhyaarsan xagga dumarkiisa weyaan rawaahu atirmidi waqaal xadiiun xasanu saxiix xadiidka laba boqol sagaal iyo toddobaatanaad wacan iyaas ibn cabdillaahi ibn abi dubaab radia allahu canhu qala wuxuu yidhi qala rasul rasulka wuxuu yidhi sala allahu alay ali wasalam laa tadribuu ha garaacina imaa allah addoommaha ilaahay gabdhaha garaacina weeyaan fajaa cumar baa u yimid nabiga ilaa rasulilah sal slam faqaala wuxuu yidhi daa'irna way dhiiradeen annisaa'u haweenkii calaa aswaajihinna raggooda ay ku dhiiradeen weeyaan farahasa nabigu wuxuu ruqseeyey fii darbihina in la garaaco dumarkii kuwa dhiirada oo inkaarta mxuu ahaa kaarqabayaasha noqday oo waxaa weya raggii qoorta u galay oo mismaar u dhunta ugu taagan noqday in la yara edbiyey ayuu nabiga amray amray maha ruqseeyey baneeyey faataafa waxaa ku soo oo ka soo buuxsamay biaali rasuulilah rasuulka aalkiisa waxaa ka buuxsamay nisaaun haween baa kasoo soo buuxsamay oo soo dulmaray oo guryihii mxuu ahaa soo buuxdhaafiyey weyaan kaiirun nisaaun haweeney kaiirun ay fara badan oo yashkuuna ka sheeganaya aswaajahunna niminkoodii marka la ruqsayba ragga baa loo wada qabay habeenkunbaa inta loo wada dugay dumarkii muxuu laga aslay usha weeyaan dumarkii habeenkii ma si fiican loo soo wada uleeyey fa qaala rasul lah wuxuu yidhi sal l slm laqad ataafa waxaa soo muxuuha tawaafay oo kasoo buuxdhaafiyey biaali beyti muxamadin nebi muxamed beytkiisa aalkiisa biaali beyti muxamadin aal beytka nebi moxamed sal slam waxaa soo buuxdhaafiyey oo soo dulmaray oo yimid kaiirun nisaaun haween kaiirun fara badan yashkuuna ka sheeganaya azwaajahunna raggooda ka sheeganaya inay muxuu uleeyeen weeyaan laysa ulaaika kuwa maahanin bikhiyaarikum kuwa ayaga akhyaartiina maahanin kuwa ayaga dumarka soo uleeyey wala akhyaar maaha kuwa ayaga weyaan akhyaar kuwiina akhyaarta in kuwa akhyaarsa maahanin ninka haweenka dila oo uleeya akhyaar maahan dhabta noocaas waa waxaa la yidhaahdaa lam yaklibhunna ila la'iim haweenka qof ka adkaada ma taqaanaan oo muxuu meel mariya qofka laiimka ma laiim laiimka muxuu yahay ya ma laiim a laiimka qofka caqliga badan ya sheekh cabdalla axmaq <laughs> waa waxaan qaymo lahayn laiimka waxaa weya qofka aan macnaha lahayn markaan nagu leexin kollees ma taqaanaano muxuu dhankiisa meel kale dhan kale naga dumarka waxaa ka adkaaday dhahaan qofka noocaas garuun la dul taagan cay la dul taagan waxaa weeyaan dhibaatayn la dul taagan guriga intuu qoorta qabto bananku ka bixiya kaas isaga ah haweenka adkaada ta iyada noqon kara marka marka waxaad yeelaysaa nabi maxamed alai sala haweenka adkaan waaye oy meel saareen ilaa uu rabbi subxana wataala soo gurmada wain tadaahara calayhi fa ina allaha wa mowlaahu wa jibriilu wsaalix lmuminiina wlmalaaikatu bacda dalika ahiir intaas kugu tag dumarkii waa haween masaakiin marka baabka isagaa laska xira dumarka wixba dee diinta aan khilaafkeeda ahayn ha loogu dulqaato diinta khilaafkeedabaabkaa ma yeele marba haddii masalada ay diin noqoto taa iyada waxaa weyaan ilaa an tuntahaka xurumaatullahi wa laakiin dhaqanka iyo cunay hagaajin weyde iyo guriga hagaajin weyde iyo hadalkayga diidda iyo waa igu soo hadal noqda iyo waxaa weyaan wamaa ilaa dalika baabka isaga waa in loogu dulqaato ikhwaani fillah nacam wa qowluhu qowlku uu yidhi dairna huwa bidali maftuuxa uma hamzatin maksuura uma ra'in saakina uma nuun ay ijtara'na way ku dhiiradeen qowluhu ataafa ay axaata waxaa isku wareeji weeyaan xadiidka u dambeeya laba boqol iyo siddeetanaad وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحير الدنيا الدنيا ذا متاع وراحير متاع وإن wakhayru mataaciha raaxadeeda waxaa ugu khayr badan oo u wanaag badan almar'atu asaalixa haweenay wanaagsan oo ilaahay subxana wa tacala ka baqayso ninkeeda aطaacaysa gurigeeda dhaqanaysa ilmaheeda ka adag almara asaalixa fii kulli shay fii dunyaaha wa diiniha haweenta diinteeda iyo adduunkeeda ku fiican haweentaas ayaa muxuu adduunyada inta taalloo raaxa ugu khayr badan ayuu nabig yihi sal allah aleh waslem rawahu muslim hada wallah aclam wsal allah